alraabicu min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi riyaadi الصaalixiin lilimaam abi zakariya yaxya bn sharaf الnawowi caleyh raxmat اllah fi jalsatihi alraabica leylat asaabic cashar min shahri jumaada alaakhir caami alfin warbacumiya wa sabcin wahalaatiin hijrat اlmustafa sala allahu alayh waalih wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بالأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqna اlkhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii afaraad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصaalixiin limaam الnawowi caleyh raxmat اllah xadiidka waxaan joognay laba iyo afartanaad oo ka hoos jiray baabu الصabri wacan abi mascuudin waaan ibni mascuudin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ibn mascuud lamaa kaana markay ahaatay yowma xunaynin maalinta xunayn duulaanka xunayn aahara wuxuu door biday uu gooni ahaan wax u siiyey rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama naasan dad ayuu muxuu ahay doorbiday ood gooni ahaan wax u siiyey fi lqismati xagga qaybinta xoolasiinta weyaan fa acطaa nabiga wuxuu siiyey sala allahu calayhi wasalam alaqrac ibnu xaabisin ninka la yidhaahdo magacaas ninka magaca lah aqrac ibnu xaabis ayaa wuxuu siiyey miatan min alibili boqol neef oo geel ayuu siiyey wa acطaa nabiga wuxuu siiyey sala allahu calayhi wasalam cuyeynata ibnu xusnin midla dalika intaasoo kale asna uu siiyey boqol neef wa acطaa nabiga wuxuu siiyey naasan dad oo min ashraafi alcarabi carabta raggoodii muxuu madaxda ahaa oo muxuu aha ka muuqday oo sharafta lahaa ayuu xoolo saasoo kale siiyey wa aaharahum wuu doorbiday yowmaidin maalinta iyada fi lqismati xagga qaybinta ayuu ayaga gooni ahaan waxu siiyey weeyaan fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye inna haadihi tanayto qismatun waa qaybin oo oo maa cudila fiiha aan cadaalad lagu samaynin ciyaadan billah wamaa uriida aanaan loola joodin fiiha iyada wajhullaahi wejiga alla aan loola joodin weeyaan oo wuxuu halkaas u duur xulayaa nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam inuusan cadaalad samaynin ilahay wejigiisana uusan doonaynin sala allahu caleyh wasalam nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam munazahun can dalik nabigeena waxaas howlahaas howlagtiisa ma aha waad garan kartaan sala allahu aleyh ali faqultu waxaan idhi cabdullahi bn mascuud baa dhihiye wallaahi baan ku dhaartay la ukhbiranna waan u sheegi rasuula allah rasuulka all sala allahu aleyh wasalam arrinkaas dhacay iyo warka isaga nabigu waan gaarsiini maxaa yeeley waa war culus dhib badan fa ataytuhu nabigaan imid faahbartu waan u sheegay bimaa qaala ninka wuxuu yidhi aan u sheegay fatahayara waxaa isbedelay oo doorsoomay wajhuhu nabiga wejigiisa sala allahu calayhi wasalam xataa kaana xataa kaana ilaa uu ka ahaado ka sirfi asalkaoo kale asalka waxaa weeyaan waa raangi gaduudan amaba casaan ah weeyaan baadiyaha ayaa laga yaqaanaa waxyaabaha weelasha wax lagu cunay iyo Eh, waxyaabahan googlaha lagu saaxday iyo aqalaha iyo waxyaabahaas ayaa lagu caseeya oo lagu qurxiya waa raangiga reerbaadiya sirfiga marka asal ayaa la yihahda weyaan xataa kaana ilaa ka ahaado ka sirfi asal oo kale uma qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam faman yacdilu yo cadaalad samayni idaa lam yacdil hadduusan cadaalad falin allahu alla weyni i warasuulu rasuulkiisa haddii cadaalad aynan samaynin ya cadaalad samayni weyaan waa la yaaba uma qaala wuxuu yihi raxma allahu allah naxariisto muusa nabi muuse allah naxariisto calayhi salaam qad uudiya waa la dhibay biakara min hada dhibkaan allii dhibaayo iyo xumaantan liga sheegay iyo dembigaan liga galay mid ka badan ay la dhiba weyaan oo fa sabara kadibna waa sabray weyaan anna waan sabray macnada saas waa faqultu waxaan dhahay laa jarama waxaa shaki la-aan laa arfacu inaan u qaadin oon u geynin ilayhi nabigeena sala allahu calayhi wasalam isaga xaggiisa bacdaha arintaas dhacdadaas kadib xadiian war inaan nabiga u geynaynin oo arrimaha ku saabsan ayaa mxuu aha shakilaan ood ballanqaaday wey cabdillahi bin mascuud ila nabigu dhibay dhibkii asagaho ninka uu nabiga dhibay nabiga muusan gaarin laakiin cabdulaahi ayaa gaarsiiyey warka u kadibna nabiga arrintaa aad baa u dhibtay sidaa darteed wuxuu yidhi maadaama nabigu saasoo kale u dhibsana arrimahaas dib dambe uma gaarsiinaya qowluhu hadalka uu yidhi kasirfi uu yidhi huwa isaga bikasri saadi lmuhmala saadka mxuu ahaa shaqa la-aanta amaba dhibac la-aanta oo la hoos dhaba wa huwa sibqun waa raangi io kalar axmaru ee guduudan weeyaan ee casaan ah saddex iyo afartanaad can anasin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi anas qaala rasulla rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa araada allahu alla hadduu la doona bicabdihi khayran khayr hadduu doona cajala lahu wuxuu u dedejiyaa alcuquubata cuquubada iyo dhibaatooyinka xanuunada faqriga waxaa weyaan eh, iyo mashaakisha kale ayuu dadejiyaa fi dunya addunyada ugu dadejiyaa waida araada allahu allah aduu la doono bicabdii addoonkiisa ashara xumaana amsaka canhu wuxuu ka reebtaa amsaka canhu wuxuu ka reebtaa bidembihi dembigiisa ayuu mxuu ahaa wixii ka ratimi lahaa ayuu ka reebtaa xataa yuwaafiya kala kulansiiya bihi dembigaas wixii ka ratimay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waqaala nabi nabigen wuxuu yidhi sala allahu aley waslem ina cidama abaalmarka weyninkiisa wuxuu la jiraa maca cidami albalaai balaayada iyo imtixaanka weyninkiisa waxaa la socda abaalmar weynin badan weyan saasuu nabiga sal alla alay slam lagu cuquubaday lagu dhibaatay adduunkan macnaheeda waxaa weya rabbi subxana watacala ood ku sabarta oo ariiqi marta oo dembigii aad gashay lagaa cuquubaday adduunkan lagaga cuquubaday waxaa weeyaan waxaa lagu weynaynaya ajirka weyaan faqultu waxaan idhi laa jarama cafwan waina allaha alla weyne tacaala kor ahaaye ida axaba hadduu u jeclaado qowman qolo ibtalaahum wuu imtixaanaa imtixaan buu dusha ka saaraa faman radiya qofkii raadi noqda falahu ridaa raadi ahasho ayuu leeya weyaan waman sakhata qofkii carooda oo maxaan maxaa lii yeelay hawshaan maxaasaa liiguu sameeyey oo waxaa weyaan aniga kaligay maxaa liiga dooni wahaakada hadalkaas uu kasoo yeedhana falahu sukhtu cara alla ayuu leeyahy ciyaadan bilah rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qaala xadiidka macnaheeda marka ma ahan qof kasta oo caafimaad qabo oo necmaysan in la cuquubadayna qiyaamo macnaheeda saas ma ahan ee waxaa weye in laga cuquubadeeyo oo adduunkan dhibaato lagu geysto ood rabbi subxana wa tacala ku imtixaamo ku jarabo ood sabarta sabarka asaga ajar badan baad ku helaysaa haddii inta lagu imtixaamo kadibna aad sabri weydana haddii aad sabarto ajar badan baad heli haddii aad sabri weydana xumaan baad heli weyaan saas waa macnaheeda kadalika adduunkan waxaa laga yaabaa qofka intuu wanaag la imaado wanaagga asaga ahaa uu rabbi subxaana watacaala ku bulaaliyo od wanaag badan ilahay ugu qabto ayadna waa suuragal marka laakiin haddii musiibo marba ay dhacdo waa in qofka sabra haddii wanaag u imaadana waa inuu shukriyo alsabru cinda ashadaa'idi wاshukru cinda annacmaai wasaraa saas weyaan marka haddii markii wanaag lagu siiyana aad sabarto aad aad mxuah shukriso markii xumaan aad kulantana aad mxuah sabarto wanaag o dhan rabbigu siiy subxaana wa tacaala saas waa macnaheed xadiidka afartan iyo wa can anasin waxaa laga radia allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi anas kaana wuxuu ahaaday ibnu wiil oo liabi alxata abi alxa u dhalay eh, ayaa ishtaki xanuunsanaa oo jirana fa kharaja abu alxata abu alxa ayaa baxay oo muxuu shaqo iyo danihiisuu qabsaday faqubida asabiyu canug yaraa waa la qibdooday ilahay baa subxana watacala malkuma soo diray nafta laga qaaday falamaa rajac markuu soo laabto abu alxata qaala wuxuu yidhi maa facala ibnii canugayga muxuu sameeyey islaantii ku yidhi xaaskiisii qaalat umu sulaym umu sulaym oo muxuu anas hooyadiisiiaad waxay tihi oo abu alxan uu qabay wa hiya umu sabiyi canugan ayadaa dhashay huwa isaga askanu maa kaana intuu ahaa markuu ugu xasilooni badnaa intuu jiray intuu noolaa iyo intuu xanuunsanaa waa marka ugu xasillooni badan yahy aad buu xasilloon yahay weyaan faqarabat ilahi waxay usoo dhaweysay alcashaa cashay usoo dhaweysay fatacashaa wuu casheeyey fama asaaba minhaa muxuu ahay wuu asiibay xaggeeda wax ka asiibay oo nin inaag wixii isu doonan jireen ayaa ka dhacay weeyaan falamaa faraqa markuu muxuu ahay faariqay oo hawshii u dhammaysta casheeyey xaaskiisina ay muxuu ahay kulmeen qaalat waxay tihi waaru waxaad asturtaan asabiya canuga astura weeyaan canuga uu geeriyooday astura falama asbaxa markuu waa bariistay abu alxata ataa wuxuu u yimid rasuul allahi buu u yimid faahbarahu arrinta ayuu u sheegay faqala wuxuu yidhi carastum leyla xali aroos miyaad gasheen ma aroosteen waa kinaya laga kinaayoona xali ma wax muxuu isutag miyaad samayseen qaalawuxuu yidhi abu alxa nacam ha nabi allow qala wuxuu yidhi allahuma allahyow baarik u barakay lahuma iyaga u barakay wixii xali muxuu dhacay barako ka siiyo muxuu awlaad fiican ka see weeyaan fa waladat hulaaman canug bay faqaala lii abu alata abu ala wuxuu yidhi markuu canuga dhasho kadib ixmilhu war anasoo xambaar canugan xataa taatiya bihi nabiya ilaa nabiga u geysa fabacaa macahu wuxuu raaciyey canugii bitamaraatin dhowr xabo timro ayuu raaciy weyaan faqaala wuxuu yidhi amacahu shay nabiga marka loo geey wuxuu yidhi canug wax ma wataa oo wax muxuu aha la siiyo ma wataa weyaan qaala wuxuu yidhi anas nacamha tamaraatun timro dhowr xabo ah ayuu wataa weyan dhowr xabo timr ayuu wadaa weyaan fa ahadaha nabiy nabigu wuu qaaday timirtii famaadaqahaa wuu calaaliyey oo wuu rogay nabiga caleh slat slaam uma intaa kadib akhadaha nabiga wuu ka soo bixiyey min fii afkiisu ka soo saaray weeyaan fa jacalaha kadibna nabiga wuxuu geliyey fii fi sabiyi canugii yaraa afkiisa ayuu mxuah timirti geliyey uma xanakahu wuu dhanxanageeyey dhanxanagaas ayuu saas u marmariyey weeyaan habkii ilma habitaanka canaha lagu haboo kale ayuu dhanxanag ugu mari weeyaan wasamaahu wuxuu u bixiyey cabdallaahi ayuu bixi weeyaan nabiga sal allahu aleh ali waslem wa fii riwaayatin lbuhaari riwaayad bukhaari uu le waxaa ku sugan xadiidka sharx uma baahno macnihiisa iyo marka eh, saasaan ku dhaafayna insha allah maxaa riwaayada dambe riwaayada hore waa mujmala way duduuban tahay riwaayadan dambe ayaa marka si fiican u qeexi insha allah caza wa fii riwaayatin lbuhaariyi qaala ibnu cuyaynata wuxuu yidhi oo riwaayadda xadiid ka mid ah faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min alansaari ka mid ah fara'aytu waxaan arkay tiscata wlaadin wiil ayaan arkay oo kulluhum dhammaantood qad qara'uu xifdiyaan alqur'aana qur-aanka xifdiyeen yacnii wuxuu ula jeedaa min wlaadi cabdilaahi almawluud canugu cabdilaahi loo bixiyey oo dhashay sagaal canug u dhalay oo sagaalkaba qur-aanka xadda ayla ahrinayso xifdisan oo xufaad qur-aan ayaan arkay ayuu leeyahay ninka asaga oo ree ansaarida wa fii riwaayatin limuslim muslim riwaayad muxuu ahaa uu waxaa ku sugnaa maata waxaa geeriyooday ibnun canugo oo liabi alxata abi alxa u dhalay ayaa geeriyooday oo min umu sulaym umu sulaymna ay dhashay way umu sulaym waa umu anas ibnu malik radi allahu tacala canhu arda nacam faqaalat waxay tii liahliha reerkii xaafadda joog waxay ku tihi laa tuxadiuu abaa alxata abaa alxa ha u sheegina bibnihi ay bimowti bnihi wiilkiis inuu geeriyooday ha u sheegina weeyaan xataa akuuna ilaa aan ka ahaad aniga ana aniga uxadiuhu mid u sheega anigan iga suga ani ayaa wargelini siduu u geeriyooday iyo habka u geeriyooday iyo geerida iyo canuga ilaa aan ani ugu sheeg adinka faqarabat ilahi waxay usoo dhoweysay cashaaan casha u keentay habeennimo aad dareemaysaa waqti galabood ama habeenimo weyaan faakala wuu cunay cashadii wa shariba biyo cabay iyo wixii cabitaanka halkaa yeelay uma intaa kadib tasanacat way isu qurxisay lahu isaga axsana maa kaanat tasanacu qabla dalika axsana maa kaanat sidai ay ahaan jirtay midka ugu wanaag badan tasanacu mid isu qurxisa qabla dalika intaa ka hore sidai ay naag ninkeed iskugu qurxisa sidii ama sidii ay iskugu qurxin jirta sida ugu quruxda badnayd ay iskugu qurxisay weyaan fa biha uu ku dhacay weyaan falamaa an ra'at markay aragtay an qad shabica inuu dhargay aw asaaba minha uu muxuua xaggeedana wax ka asiibay qaalat waxay tihi yaa abaa alxata abaa alxow ara'ayta bal ka warran low ana qowman qola acaaruu haddi ay caariyeeyaan caariyatahum caariyadooda hadday dad ay siiyaan nacam law ana qowman qole acaaruu hadday caariyaan caariyatuhum caariyadooda caariyad ayaga ay leeyihiin oo alaab ayaga ay leeyihin haddii ay mxuah siiyaan ahla beytin dad guri lah ama dad ay siiyaan oo fa alabuu kadibna ay weydiistaan caariyatahum caariyadoodii ay mxuah siiyeen xoolay haysteen ama qalab ayay haysteen qalabkii ay dad waxay yidhahdeen caariye ahaan baan idin siinay tabal carab ay u siiyeen caariyadeeda haddii ay ka dalbaan dadka iyaga ahaa oo caariyeen caariyada inagii tabal carada noo soo celiya haddii ay yidhahdaan bal ka waran mxuu ahaa alahum naam alahum miyay leeyihiin an yimnacuuha inay caariyadu diidaan qolyihii la siiyey la tabaalcaariyey inay mxuu aha tabaalcaariyada diidaan suuragar ma tahy maya qaala wuxuu yidhi mxuu ahaa abu alxa laa maya faqaalat waxay tidhi faxtasib ajar xisaabso ibnaka canugaadi ilaahay baa horaan caari ahaan noo siiyey isaga ayaa noqsaday xisaabso weyaan qala wuxuu yidhi faqadiba wuu carooday marka ninka la yidha abu alxa aad buu carooday uma qaala wuxuu yidhi taragtiinii waad iga tagtay xataa talaqtu ilaa aan ka dharoobma ama aan ka dabaasho oon bad kala galo uma ahbartiinii waxaad ii sheegtay bibni canugaygii oo nin canugiisa u geeriyooday oo maydbari uu yahay howlaha iyagoo dhacay ka suuragalka ma ahan inta badan sida qaalibka ah. marka hawshaan ilaan ku dhaca muxuu ahay aad iga tagto igala baxday kadibna uma intaa kadib ahbartiinii waxaad ii sheegtay bibni bimowti ibni canugaygi inuu geeriyooday ii sheegtay aad buu marka fanalaqa wuu tagay mxuu abu alxa subaxdii weeyaane xataa ataa ilaa ka taga rasuul allah rasulka al sal slm faahbarahu uu sheegay bima kaana wixii dhacay iyo hawshii ku dhacda culayska dhacay iyo umuslem waxay samaysay u sheegay faqala rasul lah wuxuu yidhi baarak allahu alla idin barakay lakumaa labadiina fii laylatikuma fii ficlikuma ficilkiin oo laylatikuma aad samayseen habeenka hawsha aad qabateen ilaha idin barakay baarak allahu lakuma allah idin barakay fii laylatikuma habeenkiin allah idin barakay qala wuxuu yidhi faxamalat way urowday uur bay qaaday qaala wuxuu yidhi wakaana rasul rasulka wuxuu yahay sal l slm safarin safar buu nabiga ku sugnaa wakhti dambe oo mxua sulaym uur noqotay oo muddo dambe la jooga ayaa nabiga safar ku sugnaa calayhi salatu salaam wa macahu iyadna way la jirtay wa kaana rasul rasulka wuxuu yahay sal slm ida ata almadiinata madiina markuu soo yimaado oo min safarin safar uu ka imaado laa yatruquha ma habeen guri turuqan habeen guuritaan oo habeennimo soo ma geli jirin fadanow way soo dhowaadeen min almadiinati magaalada madiina usoo dhowaadeen safarkii uu abu alxa la jiray oo nabigana la socd sal lla ly slam fadarabha almakhaadu marka qabatay weeyaan faxtabasa waxaa ku haray calayha umu sulaym abu alxat ayaa ku haray waa canugii uurka habeenkaas galmadii habeenkaa dhacday uurkii canugii muxuu ahay qaaday ayaa waxaa weeyaan safar loo baxay waa la soo laabtay iyadoo muxuu dhalmadii ay dhowdahay weeyaan kadibna foosha ayaa qabatay fooshi marka magaalada yaa loo dhowaa abu alxa ku haray islaamta haddii fool qabato baabuurna uusan oolin xataa haddii gaadiid saaran yahay muxuu aha waa in laga dejiyo <clears throat> faxtabasa caleyha waxaa ku mxuu ahay haray abu alata abu ala oo ku xabisma weyaan waindalaqa rasul rasulkana wuu soo tagay madiina soo aaday qaala wuxuu yidhi mxuu ahay anas yaquulu ay qaala weyaan yaquulu ay qaala wuxuu yidhi abu alata abu ala wuxuu yidhi inaka adiga la taclamu waad ogsoontay yaa rabbi rabbiyow annahu yucjibnii inaan aad u jeclahay oo cajabgelinayso an akhruja inaan la baxa maca rasuulilah rasuulka alle maciisa inaan la baxa idaa kharaja markuu magaalada madiina ka baxa inaan la baxa inaan jeclahay oon aad ay cajabgelinaysa waad ogsoonta rabbiyo wa adkhula aan la gala nabiga macahu isaga maciisa idaa dakhala markuu magaalada madiina galana inaan la galo inaan jeclahay oon weligay saas ku camal fala rabbiyo waad ogsoon tahay waqad ixtabastu waxaan ku haray oon ku xabismay bimaa taraa hawshaan aad u jeedo oo mxuua islaantan foolanaysa ayaan ku haray weeyaan taquulu ummu sulaym ummu sulaym waxay tihi ayadna taquulu bimacnaa qaalat ummu sulaym waxay tihi yaa abaa abaa alxow maa ajidu ma helaayo oo ma dareemaya aladii xanuunkii kuntu aan ajidu mid helo xanuunkii ihaayey wuu iga dagayba ilahay baa iga diji subxana wa tacaala inaliq enakeen aan nabiga marka mxuu aha la galna magaalada nacam sidii aa dhacday magaalada la soo galay fanalaqna waan tagnay magaaladii la soo galay wa darabahaa kadibna waaa qabatay waxaa qabtay almahaadu foosha ayaa qabatay xiina qadiima markay soo galeen qadima ay labadood yimaadeen weyaan fa waladat waxay dhashay marka hulaaman canuga ayay dhashay fa qaalat liummii hooyaday oo ummu sulaima waxay igu tidhi yaa anasu anasow laa yurdichu yuusan nujinin axadun qof xataa taqduu bihi ilaad mxuu kula kalahda canugaas oo dhashay calaa rasuuli rsulka a sal alla alay slam falama asbaxa markuu waa bariisay ixtamaltuhu waan xambaaray fanalaqtu bihi waxaan la aaday ilaa rasuulilah rsulka alla la aaday sala allahu aley wasalam wadakara wuu sheegay anas tamaama alxadiidi xadiidka intii dambuun sheegaynay iyo taxniigka nabigu u sameeyey iyo habka uu ku habay nabiga sal allahu aleh timirti ayuu sheegay xadiidkan hal qodobaan ka taabayna qodobka wuxuu yahay wuxuu yidhi xadiidkii qaybta hore riwaayaadka hore anas abu alxa ayaa wuxuu i inaan qaado qaybtan dambana waxaa i fartay umu sulaym oo ah. ninkan waa adeerkii oo muxuu ahaa uu rabiibkiisa ahaa soo tacaawud kama muuqan kara maxaa diidi marka in hooyadina ay fartay oy dardaarankaana raacisay abu muxuu ahay alxan uu muxuu yidhi saas wax diidmaa ku jira in labadiiba mxuuah laiskugu dara canugsoo lagama yaaba in aabihii intuu meel u dira hooyadana kadibna ay mxuuaha ay sii adkayso arrintii ay tira saas yeelo dardaaranka ay biris sooma tusaalahaan canug hadaa la yihahda mxuah biyo biyo noo soo gad canugu markuu dhaha hooyada ay tira biyaha noo soo god mxuu ahaa biyo qabowna ha noqdeen oo noocaas oo kilimanjaro noocaas haakada soo suuragal ma wax isdiidaa meesha ku jira waa maya marka sidaasoo kale weyaan wax kale maaha xadiidka shan iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasuula rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeena laysa maahan ashadiidu qofka muxuu ahaa daran oo qofka halista ah qofka qiimaha badan qofka geesiga ah ma ahanin bisurcati lagdinta qofka lagdinta badan oo dadka lagdo oo lagdinta uga adag ma ahanin weyaan ama qofka feerka badan waqtigaan hadda aan joogno feeryahanka qofka muxuaha dadka dhagta ka aladii ki ymliku hanan karo nafsahu naftiisa cinda aladabi markuu carooda naftiisa qofka xakamayn kara qofkaas ayaa geesi ah weyaan saasuu nabigeen sal allah aleh ali waslm muttafaqun caleyh wsurcatu surcadana bidami saadi saadka oo la godo iyo wa fatxi ra'i rad oo la kordhaba wa asluhu asalkiisa wuxuu kasoo jeeda cinda alcarabi xagga carabta man ayaa la yidhahdaa yasracu lagda annaasa dadka kaiiran in badan qofka lagdo ayaa la yidhahdaa weyaan xadiidka lix iyo afartanaad wa can sulaymaan bni suradin waxaa lagu radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yihi sulaymaan kuntu waxaan ahay jaalisan mid fadhiyo cinda nabiyi nabigaan fadhiyey kuntu waxaan ahay jaalisan mid fadhiyo cinda nabiyi nabiga agtiisaan fadhiyey wa rajulaani laba ninna yastabaani ay iscaayayaan aad ay cay isula dhacayaan wa axaduhumaa midkoodna qad ixmara wajhu wejigiis uu casaaday midkoodna wejigiis aad u casaaday u buurteen weyaan oy aad u barareen naam faqaala rasul lah wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam inii aniga muxameda sala allahu aleyh wasalam nabi moxameda sala allahu aley wasalam la aclamu waxaan ogsoonay kalimatan eray iyo hadal ayaan ogsoonay low qaalahaa ninkan aadka u rafaadsan oo wejigiisu casaaday halbowlayaashiisa ay kaceen ninkan hadduu yidhaahdo la dahaba canhu ay ka tegi lahaayeen maajidu dhibkan iyo mxuu ahaa xanaaqan uu ka tegi lahaa ayaan ogsoona weyaan low qaala hadduu dhihi lahaa acuudu billahi ilaahay baan ka magangelaya min ashayطaani shayطaan ayaan ka magangelaya alrajiimi ee rajiima ee mxuua naxariis alla laga fogeeyey ayaa hadduu dhihi lahaa dahaba canhu waa ka tegi lahaa maajidu xanaaqan wuu ka tegi lahaa weyaan faqaaluu lah waxay yidhahdeen ina nabiya nabiga wuxuu leeyay ina nabiya nabiga sal lla slm qaala wuxuu yidhi tacawad ka magangel billaahi alla weyna min ashayطaani shayطaan alrajiimi ee la fogeeyey ee la nacladay ee inkaarqabaha nabigeena wuxuu kuleeyahy ka magan geli ilahi subxaana wa tacaala saas ayaa loo sheega weeyaan muttafaqu caleyh xadiidka todoby afartanaad wa can mucaadi ibnu anasin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man kadama qofkii qariyo haydan cara qofkii cara u carooday qariyo wa huwa isagana qaadirun u awooda calaa an yunfidahu inuu fuliyo xoolahaadii uu kaa dhacay ama uu ku caayay ama uu ka dharbaaxay ama hadal xunbuu kugu yidhi wamaa ilaa dalika awood waxaad leeda marka ka aargudata maca dalika adoo awood ula ayaad muxuu ahay qarisay arrinta ayad ahayd man kadama qofka qari qaydan cara wa huwa isagana qaadirun u awooda an yunfidahu inuu mxuu ahay ah, carada ayada waxay keensan lahayd inuu fuliyo carada maxay keensanaysaa inaad aargudato ay keensanaysaa kadibna qariyo oo faraha kala baxa dacaahu llahu ilahay baa u yeela subxaanahu wa tacaala calaa ru'uusi lkhalaa'iq khalaa'iqda muxuu ahay madaxooda ayuu ugu yeeraa dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaama xataa yukhayirahu ilaa uu ka khiyaargeliyo min alxuuri lciini xuurlciinta maa shaa intuu doona xuurlciintii oo saa u safan ayaa leeyahaye in alla intaad rabta ka qaado weyaan maalinta qiyaamo calaa ru'uusi alkhalaa'iq waa wax runta aad weyn imisaan caroona inaad caroota keeni kar nagula sameeyaan soo ma garanaysaan waxyaabaha ugu fudud waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa booskii aad ku dukanaysay oo salaada ku jirtay ood wejiga dhigaysay oo gadaal safka hor intaa kasoo baxday aad meel muxuu ahaa ad habaysatay ood ku tukan rabtay laba qof dhexdood meeshii marka oad ku sujuudaysay kadibna ataxiyaadkaad u fadhidaa meeshiina waxaa weeyaan adiga cid kaaga horayso ma lahan adiga muxuu ahaa meeshii jilbahaaga ayaa meeshii aad ku sujuudaysa ku dhow safkii ninbaa intii soo wareegtaa meeshii sooma dhacdo soo wax arag keeni kara ma marka inaad marka aad careerin weyaan marka baabka asaga aad sideedaba inaad tira war intaad halka qabatira warniyo anaa meesha ku dukanaya kaaga soo horreeya dib u bax ha samaynin si aad u hesho xuurlciinta iyada waa waxyaabaha fudud taqriiban waxyaaba culusoo kasii daran xaqaada ayaa la qaadanay wamaa ilaa dalika marka baabka asaga waa wax tira badan marka xuurlciinta aadaan u badsano marka diinteen iyo adduunkeenna ha toos insha allah caza wajal maxaa yeeley isdulqaadashada iyo sabarkaas tirada badan waxaa iminaan iyo xasilooni iyo ummad isjecel iyo ummad muxuu ahaa aanaan oo qalbigooda isu fiyow yahay ayaa ka dhalan sida dhabta arrinta iyadana qofkoona maahna waa caada inoo noqonay maala tusaale marka axaadiista noocan xaqiiqatan waa axaadiista eh, cabiraysa oo caddaynaysa cinwaanka kitaabka oo ah riyaad asaalixiin dadka susuuban beertooda iyo beerahooda weyaan rawda mah waa riyaad marka macaani noocan oo oo wanaag badan oo qofka tarbiyaynaysa ayaa insha allahu tacaala aan ku mari doonaa intaan socono rawaahu abu dawuud ayaa xadidka wariyay watirmidi waqaala xadiidun xasan sheekh albani wuxuu yihi wa xadidku waa saxiix xadiidka sideed iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rajula ninba qaala wuxuu yidhi linabiy nabiga awsin idadarnami allow qala wuxuu yidhi laa tadab caroonin faradada miraaran dhowr jir ayuu muxuu ahay ninka ku celceliyey faqala wuxu la tadab caroonin weyaan rawahu lbuhaari carada haddii aad carootana tab inaad qaraysa weyaan oo dadkaamu ay ka muuqanin taas ayaa muhiimadda ah xadiidka sagaaliyo afartanaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala la ly slem maa yazaalu kama zuusha albalaau balada kama zuusha inay ku dhacdo qofka muminka ah maa yazaalu kama zuula albalaau balada inay ku dhacdo bilmumini qofka muminka iyo wlmuminati qofka muminada fii nafsihi naftiisa ay bala ku dhacday imtixaan iyo waladihi canugii uu dhalay iyo ilmihiisii iyo kala kulma wamaa calayhi khaiatun dushiisana gaf aynan ahayn qofka musiiba kudhiukusabriukuabri maalinta qyama marka wuxuu tagayaa isagoo dunuubtiisao dhan ilahay uu ku dhaafay subxana wa tacala masaa'ibtaas iyo balaawadaas ku dhici jirtay weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix waa saxiix weya xadiidkana xadiid kontanaad can ibni cabaasin waxaa lay radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yhi ibnu cabaas qadima waxaa soo galay cuyaynata ibnu xusnin ayaa soo galay oo fa nazala wuxuu ku degay calaa ibni akhiihi wiilkiisa walaalkiis walaalkiis wiilkiisa ayuu ku degay alxuru calaa ibni akhiihi alxuri ibni qaysin ahaa wiilkaas xur ibni qays la oo walaalkii u dhalay ayuu ninka la yidhah cuyey ibnu xusnin muxuu ah carbeed ka oo soo islaamay oo berigii haddaan soo marnay ayagoo muxuu isagoo la siinaayey boqol neef oo geela raggii mualafatulquluub ka mid ayuu soo galay welina adaygin muxuu waxbaa ku jira fa wuxuu ku degay calaa ibni akhiihi wiilkiis walaalkiis wiilkiisii alxuri ibni qays ahaa wa kaana wuxuu ahaa alxurkaas min anafari kooxda ayuu ka mid ahaa aladiina kuwaasoo yudnihim uu soo dhawaysto cumaru cumar soo dhawaysta radi allahu tacala an arda soo dhawaysta ayuu ahaa raggi eh, soo dhawaysta oo kaag dhow ayuu ahaa wa kaana waxay ahaayeen alquraau dadka muxuu ah xufaadda ah qur-aanka xifdisanoo xambaarsan asxaaba majlis umar umar booska u fadhiista ragga fadhiista oo muxuu ahaa u dhow ayay ahaayeen la fadhiista ayay ahaayeen iyo wamustasaariihi mushawaratihi iyo rag uu la tashto ayay ahaayeen weyaan kuhuulan kaanuu ama ha ahaadeeno dad muxuu garmadow ah aw shubaanan ama dhallinyaro yaryar ha ahaadeeno xufaadda ragga la jooga oo ag fadhiista oo la tashta oo waxaa weyaan ka agdha waxay ahayen raggaas qur-aanka xambaarsan weyaan nacam qur-aanka keligii maahna maa macaanihi weyaan abaan maca macaanihi weyaan caraba ahan ragga ayaga qur-aanka qof markuu xambaaro macaanidiisna u ambaari jiray wuxuu yidhi libna akhiihi wiilka walaalkii u dhalay wuxuu ku yidhi xur wuxuu ku yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow laka adiga wejhun baa kuu sugnaaday sumcad baad ku leedahay cinda hada alamiir amiirkan oo cumar ah radia allahu tacala anhu ardaha agtiisa weji baad ku leedahay fastadin lii iga idin dalab calayhi isaga appointment ama ballan iga qabo weyaan waa biluqati alcasri fastadana xur idin ayuu faadina lahu cumar cumar uu idmi way obaydmant ayuu ka helay marka falama dakhala markuu galay qaala wuxuu yidhi hii yabna alkhaaab waryaa ina khaaab saasuu ku yidhi saasuu ku yidhi hadal dee muxuu ahaa qof dee lagu qaylina oo layasa oo maa ilaa dalika qof aan la ixtiraamaynin sida loola hadla waryaahe wamaa ilaa dalika ina muxuu aha khaaab saasuu ka bilaabay waa reer baadiyo mushkilad fawalahi baan ku dhaarte maa tucina nama siisid aljazla wax badan nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadaaladna uguma xukuntid waxna kuguma haysano xoolo nama siisid cadaaladna kuguma haysano faaida malihid wa faqadiba cumar cumar aad buu carooday radia allahu tacala an arda xata hama ilaa u ka damca an yuuqica bihi inuu cuqubadeeyo cuquba inuu ku rido ood waxaa weyaan la baa marka wuxuu ku yaa amiira almuminiin waa marka wuxuu mudnaa marka hadalkan waa yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkeediyey ina allaha alla weyne tacaala koraay qaala wuxuu yidhi nabiyi nabigiis wuxuu ku yidhi khud war waxaad qaadataa khud waxaad qaadataa nabi allow alcafwa cafinta qaado wamur bilcurfi wanaaggana far wa acrid can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeesa oo dan haka gelin oo iska cafi weeyaan hal tirsanin jaahiliinta wa ina hada kana min aljaahiliina jaahiliinta la sheegay oo aayadda ay sheegtay ayuu ka mid yahay cumarow wallaahi baan ku dhaartaye ibnu cabaas baa dhihi maa jaawazaha cumaru cumar ma gudbin aayaddii xiina goortii talaahaa uu akhriyay xur ma dhaafin wey aayaddii aayaddii amarkii ay fartay tallaaba xagga uma dhaafin wey amarka ayuu qaatay wa kaana wuxuu ahay cumar waqaafan mid istaagitaan badan oo yeelitaan badan cinda kitaabillaahi markii la helo oo awaamirta kitaabka alla ay timaado cumar wuxuu ahaa mid qaadasho badan oonan gudbin ayuu ahay radia allahu tacala canhu rawahu buhaari baa xadidkaa wariyey xadiidka i kontonaad can mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala canhu arda ana rasu rasulka al sal slm qala wuxuu yihi rasuulkeenna inaha satakunu waxaa ahaan doonta bacdii gadaashay aharatun la keliyoobitaan aharada waxaa weye xaq lisku oo dhexdeenna yeelay inuu hal qof muxua tunka saarto la tago oo anagana aad muxu aan u idmin ayaa aharada la yidhahdaa aarada marka hawlaan isku lehenay iyo xuquuqaan isku wada lehenay ood qof la gooyo w ood la baxsado ood annaga naga siinin ama muslimiinta dadka kale wa ka siinin weyaan inahaa satakun waxaan doonta bacdi gadaashay aaratun la keliyoobitaan xaq isku lahayn lala keliyooba iyo umuuran umuur oo tunkiruunaha aad nici doontaan la yaabi doontaan oo wax aad fahmi karin ah qaalu ya rasuul lahi famaa tamuruna maxaadna faraysaa marka xaqaan isku lahayn haddii nin aad tunka saarto maxaan samaynaa maxaadna faraysaa inaan samayno qaal wuxuu yidhi tu'aduuna waxaad gudanaysaan alxaqa xaq alladii kaasoo calaykum dushiinna ahaaday xaqa adinka dushiinna ahaado lidinka raba ood qofka asaga amiir ha noqdo ama heyrka ha noqdo raba xaqi lidinkula ha waad bixinaysaan wa tas'aluuna allaha alla waad weydiisanaysaan alladii xaqi oo lakum adinka idin sugnaana ilaahay weydiista subxaana wa tacaala kii lidinkula bixiyo laakiin waxaa weyaan haddii aad tirahdaan ninkan maadaama uu la goosta annakana la goosanaya baabkaad ma socona baabkaad baab socona ma ahan muttafaqun calayh walaharatu alinfiraadu in lala keliyooba bishayi shay aman lahu fiihi xaqun dad xaq ku lahaa in lagala keliyooba ayaa la yidhahda weeyaan xadiidka labaiyo kontonaad can abi yaxya waxaa laga wariya usayd ibn xudayr radia allahu tacala canhu arda ana rajula ninba oo min alansaari ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi ya rasuul lahyow alaa tastacmilnii maad ishaqaalaysiisid kama stacmalta fulaana wafulaana hebel iyo hebel sidaad u shaqaalaysiisay ood mxuu ahaa hawl ugu dhiibtay annamaad ishaqaalaysiist fa qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh waslem inakum adinka satalqawna waxaad la kulmi doontaan bacdii markaan geeriyooda kadib aharatun aharatan la keliyoobitaan oo xaq aad isku ood lahaydeen in dhinac lidinka marya oon adinka waxbay lidinka siinin ayaad la kulmi doontaan e, fasbiruu war sabraay xataa talqawnii ilaad igala kulantaan cala alxawdi darka ilaad igala kulantaan wthar halkaas ilaa ad igala kulantaan oo darkii aad igala kulantaan aad ka cabtaan halka ayaga sabra weeyaan sabarkaas ayaa marka xadiidka u cadaynaya muttafaqun caleyh waa aad idan caddahay imsaax xuquuq oo laisku lahayo maanta ummad yar ay gooni u wataan laa shaka rayb wa usaydun bidami lhamza hamzada oo muxuu ah la godo wa xudayrun bixaain waaxa oo muhmalatin dhibic lahayn madmuumatin la goday wadaadin daad oo mucjamatin muxuu ah la debceeyey maftuuxatin kordhaman wallahu aclam imaamku wuxuu ballan qaaday muqadimadii markaan ku jirnay waxaan ballan qaadayaa wax kasta oo mushkil ah oo u yara in la shaqlo amaba in muxuu ahay macaanideeda la caddeeyo inaan caddayna waa ballanqaadkii uu fulinaya marka xadiista qaar saasaan ku mari doonaa marka insha allah caza wajal oo badan xadiidka saddex iyo kontonaad wacan abi ibraahim waxaa laga wariyey ibraahim aabihiis cabdillahi bn abi awfa ana rasuula rasuulka sal slam rasuulka alleh sal allahu alay wslam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mid ah allatii maalmoosa laqiya u la kulmay fiiha ayaamahaas alcaduwa cadowga u kulmay uu la dagaalamayay intadara nabiguu sugay xataa idaa maalat markay leexatay oo iilatay ashamsu qoraxdii oy samadii ka leexatay dhanka duhurka u leexatay weeyaan qaama fiihim nabigu istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow laa tatamanaw hadhararsanina ha dhararsanina liqaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha dhararsanina way oo ha oo ha jeclaanina wsl lah alle waxaad weydiistaan acaafiyata inaad ilahay badbaadbadbaado ilahay weydiis alcaafiyat badbaado ilahay weydiisa faida laqiitumuum haddii aad la kulantaan cadowga fabiruu war sabray waclamuu waxaad ogaataan weliba ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda inay ku sugan tahay mxuu ah weeyaan uma qaala wuxuu yidhi anabiy nabigeena sal allah aleh waslem allaahuma allahyow munzila alkitaabi kitaabkan kii soo dejiyo wa mujriya asaxaabi daruurta wahazim alaxzaabi isbahaysiga rabbiga jibiyow ihzimhum rabbiyow jabi wansurna calayhim annaga noo gargaar weeyaan muttafaqun caleyh wabilahi towfiiq baabu sidqi baabka sabarka waa ka soo baxnay marka sidqiga iyo runta ayuu baabaya baabkaana weeyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu allinaba rumeeyow ittaquu llaha war alla ka baqa wa kunuu waxaadna ahaataan maca asaadiqiina dadka runta sheega muxuu ahay kooxdaa ku darsama weeyaan oo runbadanayaalka ku darsama ayuu rabbigeenle subxaana wa tacala wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi wasaadiqiina iyo wsaadiqaat wsaabiriina wsaabiraat ilaa akhiri acadda allahu marka dembi dhaaf iyo waxaa weeyaan ajir weyn baa loo diyaariyey dadka runbadanayaalka iyo gabdhaha runbadanayaalka halkaas weeyaan wa qaala tacala rabbiga wuxuu yidhi falow sadaquu hadday ushruyn sheegi lahaayeen allaha alla weyne lakaana waxay ahayd khayran lahum mid u khayr badan bay u ahaan lahayd weyaan haddii ay rabbi urun sheegi lahaayeen saasoo u wanaag badnayd weeyaan wa ama alaxaadiiu axaadiista miya awalu ayuu yidhi marka annaga marka awalkaas iyo inaynka iyo baabkaas iskuma dhibayna nambarka xadiidku baan mxu dabada qabanayna insha allah caza wajal xadiidka afary kontonaad wa can mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda can nabiy nabiga wuxuu ka wariy sal alla slm qaal nabigan wuxuu yidhi ina asidqa runta yahdii waxay kuu hanuuninaysaa ilbira samafalkay ku hanuuninaysaa weyaan run ma rabtaa waay kugu hanuunaysaa mxu samafal waina albira samafalkana yahdi wuxuu kugu hanuuniyaa ila aljannati janna waina rajula ninkana la yasduqu wuu run sheega xataa yuktaba ilaa lagaga qoro cinda allah alla weyne agtiisa sidiiqan run badane waina alkadiba beentan yahdi waxay kugu hanuunisaa ila alfujuuri faajirnimo iyo xumaan bay kugu hanuunisaa weyaan waina alfujuura faajirnimadan yahdi waxay kugu hanuunisaa ila naari naar way ku horqabataa weyaan waina rajula qofka layakdibu been buu sheega xataa yuktaba ilaa laga qoro cinda allahi alla weyne kadaaban beenaalo ilaa lagu qoro weyaan hadda soo ma ogediin oo soo ma taqaanaan qof haddii maanta hebel baa warkaa sheegay la yidhaahdo se laleeyi ma taqaanaan ya ikhwaani waxaasan noo sheegin kaas warkiisan noo sheegin maxaa yeele kutiba cinda allahi kadaaban ilahi agtiis waxaa lagu qoray kadaab kadibna kadibkii intaa loo soo dejiyey waxaa la yidhi kadaab weyaan quluubta bini aadamkaa mar kadaab loo geli weyaan ciyaadan billah allahuma mustacaan muttafaqun caleyh xadiidka konton i shanaad an abi muamed waa l asan ibn cali bn abi alibin radi allahu taala canhuma qaal wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasul rasulka al waxaan ka xifdiyey e sal allahu alay wasalam dac war iskaga tag maa shay ka tag yuriibuka ku shaki geliyo ilaa u tag ilaa maa shay aggii aad laa yuriibuka aanan ku shakigelinayn weeyaan wa ina asidqa runtana uma'niinatun waa xasilooni waalkadiba beentana riibatun waa shaki rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun aii weyaan wakadalika xadiku waa saxiix weyaan xadiidkaas marka nabiga wuxuu kula dardaarmay ood ka xifdiyey ninkaas xibuhu ibnu xubihi sibtu rasul lah sal sl wuu ka xifdiyey inuu yidhi wax alla wixii shaki kaa galo war shakiga tiro badana waqtigan la joog weliba ganacsiga iyo risiqa abwaabta laga kasbado meelo badan oo badan oo badan oo badan ayaa shaki uu ku jira sooma marka marba baabka shaki haddii ilaahay subxaana wa tacaala dartiin uga tag kadibna waxaanan shaki lahayn iska raadso walow faa'iidaha yaraataba lidaalika rabbi subxaana wa tacala wuxuu kugu tacwiidanayaa qofki ilaahay dartii shay ugu taga darta alla wax qofka ugu taga inuu ilaahay subxana wa tacaala wax ka khayr badan siiyo weyaan marka weliba shubahda mushtabihaadka aad bay u bateen mucaamalaadkan bunuugta noqoto mucaamalaadkan tijaariga oo noqoto waxyaabo tiro badan marka baabka isaga qofka inuu ka fogaado ood wax aan la huba inuu aado inuu ku dadaalo weyaan amarka nabiga u qaad sal allahu alay waslem kadalika runtana waa xasilooni haddii maanta qof aad run u sheegto ood ku yidha wax fulaan masjidkan maanta maxaa ka dhacay aad tidhahda maanta masjidkan waxaa ka dhacay nin sheekha ayaa yimid oo muxuu aha carabiga muxuu aha basan ku hadla khod ka akhriyey nin aad khudbadiisa aad wanaag badan bay ahayd wamaa ilaa dalika aad waxaad ka baqaysaa in qof u yimaado warbeen buu sheegayo meesha nin soomaaliyeed oo af soomaaliya ku daldalma ayaa kama baqiys lakiin mxuaha laakiin haddii aad tan sheegto oo tirada mxua nin soomaaliya meesha taagna maanta aad wacdiyo af soomaaliya khudbada ku fasiray wama ilaa dalika waxaad ka shakin un qof qofka aad u sheegtayna meel fog u joga muusan joogin in qof un kale intuu arko oo masjidkan ku tukada u yira war maanta khudbadii war sheekh carab ah noo aqriyo saas oo saasa kadibna un muxua aad fadaxowda lidalika runta waa tumaanina waa xasilooni soo ma beentana weeyaan waxad leeda war maad un qof marka waa riiba iyo imtixaan maxaa kugu wata marka acuudu bilah nacam qawluhu hadalka uu yidhi yuriibuka huwa bifatxi lyayaade oo muxuu ahay la kor raba yariibuka la yidhahdo wadamiha iyadoo lagod yuriibuka labadaba waa caadi wa macnaahu utruk ka tag maa tashuku fii xilihi xalaalimadiis waxaad ka shakinaysaa wacdil u leexa ilaa maa laa tashuku fiihi waxaadan shakinaynin weyaan xadiidka lix iyo kontonaad waan abi sufyaan waxaa laga wariya sakhr wa abi sufyan waxaa laga wariya sakhr ibnu xarbin radia allahu tacala canhu arda fii xadiiihi awiil xadiikiisa dheer oo fii qisati mxu qisadiisa ahayd hiraqla waa boqorkii reer nimanka ruumka ahaa rumaankii ninka madaxdu ahaa weyaan qaala wuxuu yidhi qaysar baa dhihi jiray markunyado mxuu ahaa koofaartooda waaa dhihi jiray iyo laqabkooda qaysar qaala wuxuu yidhi hiraql famaada yamurukum muxuu idin farayaa mxuu ahaa muxamed yacnii wuxuu ula jeedaa annabiya nabigu ula jeeda sal alla alay slam muxuu idin farayaa qaala wuxuu yidhi abu sufyan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu leeyahay muxamed sala allahu aleyh wasalam icbud llaha war alla caabuda waxdahu keligiis isagoo ah laa tushrikuha walaa wadaajirina bihi isaga shayan waxba la wadaajirina weyaan cibaadadiisa watruku waxaad ka tagtaan maa yaquulu aaba'akum aabiyaalkin waxyaabahan khuraafaadka iyo gaalnimada idiin sheegeen shirkiga iskaga taga weyaan wayamuruna wuxuuna faraya bisalaad salaad buuna faraya wasidqi run buuna faraya iyo walcafaafi dhowrsanaan inaan dhowrsanaan iyuuna faraya iyo wasilati inaan xiriirina qaraabadii silaturaximka iyuuna faraya muttafaqun caleyh maqsuudka waxaa weyaan wasidqi weyaan xadiidka mutafaqun aley xadiidka todoba kontonaad an abi aabit waaa laga wariy aabit abihi wa qiila waxaa la yidhi abi saciidin saciid aabihi wa qiila waxaa la yidhi abilwaliid abilwaliid waliid aabihi waxaa laga wariyay intaba waxaa laga yaaba inuu wiilal lahaa kii marka looga talqiibka mxua kii looga dhigay mxuu ahaa kunyada e, looga dhigay ayaa marka shaki uu ka taagan yahay weyaan amaba wiilashaas midka uu asaga shl ibnu xunayf baa la yihahda radia allahu tacala anhu arda wa huwa badriyun raggi beder xaadira ayuu ka mid ahay radia allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh ali waslem qaala wuxuu yidhi man sa'ala allaha alla qofku weydiisto ashahaadata inuu shahiidnimo helo bisidqin runna alla u weydiisto ballagahu llahu ilaahay baa geersiiya manaazila ashuhadaai dadka shuhadada boosasyaalkooda ayuu rabbi gaarsiiya subxaana wa tacaala wain maata ha ku ayaa marka gaarsiina wya qalbigaas qalbigiisa sidqi ilahay uu weydiistay subxaana wa tacaala rawahu muslim baa wariyey xadiidka sideed iyo kontonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam hazaa waxaa duulay nabiyu nabi baa duulay oo min alambiya ambiyada alla ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim faqaala wuxuu yidhi liqowmi qoladiisa laa yatabicni yusin iraacin rajulu nin yusin iraacin malaka hantay budca mra'atin haweenay budcigeeda milkiyey budciga waa xibinta taranka ee dumarka nikaaxana waa la yidhahdaa galmadana waa la yidhahdaa laakiin muhimadda meeshan waxaa weeyaan waa nin lagu nikaaxiyey qof haweenaya wa huwa isagana yuriidu uu muxuu aha doonaa an yabni biha inuu dhisto walamaa yabni welina aan dhisanin biha iyada aan dhisanin islaanta waa lagu mahriyey laakiin weli uma aqalgelin walaa axadun qofna yuusan raacin qofka isaga muxuu ahaa qalbigiisa meel buu ku aadan yahay meel kalama socda walaa aadun waliba dhalinyaro haduu yahay walaa axadun qofna yuusan iraacin banaa dhistay dhisay buyuutan guryo dhisay oo lam yarfac aanan mxuu ahaa kor u qaadin oonan dadin suqufahaa suqufahaa muxuu ahaa daditaankeedii aanan dadin jingadii iyo e, laamyarigii iyo wixii lamidkaha amaba shubki iyo weli aanan dadin yuusan iraacin asna walaa axadun qofna yuusan iraac ishtara gatay hanaman ari aw khalifaatin amaba geel rimayo ah oo riman muxuu ahaa uur ah weyaan ragga aanan aqoonin rimiga iyo baabkaas aanan aqoonin geel muxuu ahaa ilma caloosha kaga jiro weyaan wa huwa isaga yantadiru uu suga awlaadaha caruurteeda uu oo in muxua u dhasha oo muxua ilma uu ka hela suga asna yuusan raacin weyaan isna waxaa weyan qofka asaga naftiisa adduunku aad u jeclay weyaan faaza wuu duulay saddex baan sheegna sooma fahaza wuu duulay marka nabigii ambiyada alle ka mid ahaa fadanaa wuu dhowaaday min alqaryati qaryadii iyo tuuladii ayuu dhawaaday u socday salaat alcasri ay waqta salaat alcasri salaada casar waqtigeeda uu dhawaaday aw qariiban min dalika mid u dhow weeyaan salaada casar ama in u ayuu meesha gaara weeyaan u dhawaaday faqaala wuxuu yidhi lishamsi qoraxdii ula hadlay marka faqaala lishamsi qoraxdi wuxuu yidhi inaki adiga ma'muuratun inaad dhacdo ood socoto waa lagu faray waana ana ma'muuran waa li faray oo inaan ku duula ayaa li faray ilaahay ku caas subxaana wa tacaala allaahuma allahyow ixbisha calayna noo xabis nabigaas wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun ibnu oo ahaa khaadimkii nabi muuse calayhi salaam kadibna ilaahay uu u furay bayt almaqdis ayuu ahaa ninkaas ayuu ahaa sal allahu alayhi waalaa nabiyina asalaatu wasalaam alayhi waalaa nabiyina asalaatu wasalaam yuushac ibnu nuun ayuu ahaa faqal wuxuu yidhi allahuma alle ixbisha calayna qof qoraxda loo qabtay nabi qorax loo qabtay asagaa ka jira weyaan oo loo celiyey siduu nabigana sheegay sal allah naam bisi alayna rabbi noo abis faxubisat waa la xabisay xataa fatax allahu caleyh ilaa aad rabbi ugu furo subxaana wa tacaala fajamaca wuu soo aruuriyey alhanaaima haniimadii gaalada laga soo dhacay ayuu aruuriyey fajacat waa timid marka yani wuxuu la jeeda annaara naar baa timid litakulaha inay cunto dab baa cerka soo degi jiray marka falam taakulaha dabkii xagga ay istaagtay ma cunin weyaan khiyaanabaa ku sugan dadkiina mxuu ahaa meesha jooga khiyaanaad samayseen falyubaayianii hay salaamo baycadan waa salaamitaanka cadigeed falyubaayian hay salaama min kulli qabiilatin qolo lacagko adinka idin ka mid itna cashara qolay ahayn waad garanaysaan min kulli qabiilatin qolo lacagka rajulun nin ha iga salaamo falazaqat waxaa ku dhegtay yadu rajulin nin gacantiis baabiyadihi nabiga gacantiis ku dhegtay fa qaala fiikum adinka qoladiinan ayaa alguluul ay khiyaanada ku suganta weeyaan faltubaayicni ha salaamto qabiilatuka qabiiladoo dhan ha salaamto weyaan falazaqat waxaa ku dhegtay yadu rajulayn laba nin gacmahood aw alaa ama saddex biyadihi nabiga gacantiis ay ku dhegtay weyaan faqala wuxuu yidhi fiikum alghuluul saddexdiinan ama labadiinan ayaa khiyaanada ay inkusoo koobnaatay wey adinkan baa lainka raba khiyaanadii mxuha xoolahii keena fa jaauu waxay la yimaadeen birasin madax bayrasu birasin madax bay la yimaadeen oo mila ra'si baqara neefka looda madaxiisa muxuu ahay oo min adahab dahaba subxaan allah dahab madax loola eg ay la imaadeen weyaan oy qarsadeen fa wadacahaa kadib nabiga wuxuu meeshii ayuu haniimada ku daray fa jacat inaaru naarti ayaa markaas soo timid fa akalataa kadibna haniimadii ayay cuntay falam taxila uma xalaal ahayn alhanaa'imu haniimada liaxadin qof iyo mxuu ahay ummad iyo nebi oo qablanaa annaga naga horreeyey uma intaa kadibna axala allahu ilahay baa noo beliyey lanaa annaga ummadda nebi maxameda alqhanaa'iba qaniimada lamaa ra'a markuu arkay dacfanaa daciifnimadanaga iyo tabardaradanaga markuu arkay iyo wacajzanaa cajizkanaga faaxalahaa lana ilahay baa noo xalaal yeelay mutafaqun calayh alkhalifaatu bifatxi lkhaaikhaad oo la kordhaba almucjamati ee dhibcaysan iyo wa kasri laami laanta oo la hoos dhaba jamcu khaliifatin weeyaan khaliifa oo khaliifaadka wa hiya iyadan annaaqatu waa hal oo alxaamilu uur ah naam xadiidka sagaaliy kontonaad can abi khaalidin waxaa laga wariyey xakiim ibni xisaamin radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal ll slm albayicaani labada wax kala gadanayso bilkhiyaari khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin fain sadaqa hadday run sheegaan oo bayana ay caddeeyaan buurika lahuma waxaa loo barakeeya sadaqadaasa meesha alarabaa burika lahama waa loo barakeeya fii beycihima beycigood beecooda loo barakeeya dad baa laga yaaba runa ah inay sheegaan caadiga oo hawlahan caadiga iyo markay sheekaynaan iyo waxay ka warramaan iyo run sheegayaan lakiin markay ganacsi noqoto wuxuu is leeyahay baab kale becsharada waa baab kale markaasuu le jiniskaas markaan jiniska maarata jumlada aad qaadan rabto markaan dubay ka soo intaas intaas ugu yimid kun shilin buu yimid kun shilin ayuu yimid waxaa laga yaba inu yimid toddoba ama lix boqol amaba sagaal ugu yimid laga yaaba ninkii marka maadaamaad konshi lagu yimid mta caqliga wuxuu keenaya qof konshil wax kusoo gaday inaad wax u saarto dukaankiriisu bixinaya waana qof akhyaara kadibna kunkii asaga ahaa de wax ii saar marka maxaad u saari kartaan marka qof kun waa in konton ama boqol iyo beryahan de maxaa loo saara berigi hore bacshirada ficnayd wax badan baa la saari jiray hadda maxaa la saaraa kunkii boqol laba boqol la saari marka berigi hore waxa la saari jiray shan boqol ugu yaraan marka alcumuum waxaa weeyaan beentaas markan ay banaanta u arkaa khatar wa albayicaani bilkhayaari fain sadaqa hadday run sheegaan wasbayana ceebta uu le shaygan leeyahay ay wix lagu soo gaday ay caddeeyaan dee maxaa kugu qasbarto inaad sheegto inaad wix lagu soo gada ad sheegto laazim maaha ma lagugu qasbin buurik allahuma wala baraka fii beycihima beycooda loo barakeeya wain katama haddii ay qariyaan wakadaba ay been sheegaanna muxiqat waa la tiraa barakatu beycihima beycooda barakadiisa waa la tiraa weeyaan muttafaqun calayh baab muraaqaba muraaqabada ayuu baab yahay muraqabada waxaa weeyaan ilaah subxana watacala fiirada uu qofka fiirina iyo ka warqabitaanka alla subxana watacaala meel kastood ku jirta oo qofka inuu dareensanaado ayuu baab yahay weyaan wa huwa macakum aynamaa kuntum meel alle meeshaad joogta inuu ilaah subxana watacaala saas eh, kaaga warqaba kuu jeedo ku fiirinaya ku arka kula socda muraaqabada taas weyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alladii alla waa alladii allihii yaraaka ku arka xiina taquum markaa iyo wa taqalubaka gedgidoonkaada fi saajidiina maca saajidiina dadka sujuudsan alla sujuuda rabbi subxaana wa tacala wuu ku arkaa weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wahuwa macakum aynamaa kuntum meel alla meeshaad joogtaan rabbi subxana wa tacala waa idin la jira maciya caama weyaan wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wa tacala ina allaha alla weyna laa yakfa caleyhi kama qarsoono shayin a shayun shay oo fi lardi arrada walaa fi samaai samada ku sugan rabbi kama qarsoomo <clears throat> qaala tacala rabbiga wuxuu yidhi ina rabaka rabbiga la bilmirsaadi ilaala ayuu kugu jira weyaan rabbi subxaana wa tacaala saas ayuu koo dhowraa waa lagu sugi nacam alagu kaadini alagu jeeda waxaad samaynays xumaan isamaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi yaclam wuxuu ogsoon yahay rabbigeen khaainat alacyuni isha khiyaanadeeda khaainat alacyuni isha khiyaanadeeda ayuu rabbi ogsoon yahay iyo maa tukfi suduuru suduur iyo quluubta waxa ay mxu qarinaysa xadiidka koobaad can cumar waxaa laga wari ibn khaaab radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yihi baynama nanu baynamaa waqti naxnu anaga juluusan aan fadhino cinda rasuuli lah rasuulka agtiisa sala allahu aleh ali wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah ialaca waxaa nagu soo bud nagu soo yiri nagu soo baxay rajulu nin oo shadiidu bayaadi hiyaab xadiidkan waa laga dhagay dhowr meeloodaan kuso marnay lakin insha allah goobsiisan ku marayna waa xadiid aad u cadiima ah, oo aad u weyn ialaca waxaa nagu soo baxay oo no mxuuha bud nagu soo yidhi calayna dushanaga rajulu nin oo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa cadaantiis ay daran tahay shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgoodan aad uu daran yahay laa yuraa aan lagu arkaynin calayhi isaga aharu safari safar raadkeed aan lagu arkaynin walaa yacrifu mina axadun qofna uusan muxuu aha garanaynin xataa jalasa ilaa uu ila nabiy nabiga sal sal allahu aleh fa asnada wuu tiiriyey rukbatayhi labadiis jilbood ayuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi labadiismxuu eh, eh, aha jilbood oo nabigu ku tiiriyey wadaca wuxuu saaray kafayhi labadiisa m calacaloodna calaa fakhdayhi bowdooyinkiisu saaray ama damiirka ama u celi mxuuha ama nabigu celi sal allahu aleh ali labadaba waa la sheegaa laakiin ninkay ku haboonta wa qaala wuxuu yidhi ya muxamed ahbirnii ii sheeg can islam islaamnimada ii sheeg weeyaan faqala rasul lah wuxuu yidhi alislaamu islaamka an tashhada an laa ilaha ila allah ilaahay ma oo ilaah kaloo xaq lagu aabud inuusan jirin inaad qirto weeyaan wa ana muxamadan muxamedna sala allahu alay waslam rasuululahi uu yahay rasuulka alle wa tuqiima asalaata aad doogto salaada wa tu'ti zakaat zakada aad bixisid wa tasuuma ramadaan ramadaanna aad soontid wa taxuja aad xajisid albeyta beytka allaad u xajistid in istataxta aad awoodo ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jid aad u hesho weyaan nafaqadii iyo safarkii iyo mxuu ahay eh, raaxilada iyo wixii lamidka weya diyaarad tigidkeeda iyo viisihii iyo basaboorkii iyo waxaas qaala wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay facajabnaa waan la yaablahu isaga ninkii baan la yaabnay yasaluhu nabigu wax weydiinaya wayusadiqu haddana u rumaynaya intuu qofku yidhi warniyo waxaas maxay yihiin waa sidaa waa sidaa run baad sheegtay waa wax la yaabla aad baan ula yaabnay qaala wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay facajabnaa lahu waan la yaabnay yasaluhu nabigu weydiinaya in lam takun taraahu haddii aadan ahayn mid arka adiga fainahu rabbiga iyo allah yaraaku ka arka way qal wuxu yhi faahbirnii iga warram can saacati saacadda qiyaama iga warran qaal wuxuu yidhi malmas-uulu qofka la weydiina canha iyada xaggeeda biaclama midka aqoon roon ma ahanin min asaa'ili qofka weydiina qofka la weydiina iyo qofka wax weydiina aqoon ahaan waxa weeyaan iskuma dhammaan qaal wuxuu yidhi faahbirnii iga warran can amaaraatihi calaamooyinka iladii iga sheeg wax iga sheeg qaal wuxuu an talida waa inay dhasho alamatu addoonta rabataha sayidadeeda waa inay dhasho waan tara waa inaad argta alxufaata kuwa kaboolayaalka ahaa alcuraata qawna alcaalata ceyrta ahaa licaa shaai arijirka ahaa yatataawaluuna iyagoo mxuah ku faanayaan ku faantamayaan filbunyaan dhismaha la dheerayna soomaalidii carabtu ka hadlaya umayna uma inalaqa wuxuu wuu tagay ninkii falabittu waan nagaaday falabittu waxaa nagaaday maliyan zaban saddex maalmood weyn si riwaayad qaar ay sheegeen qaala wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow atadri miyaad garanaysaa man saa'ilu qofkaas muxuu wax weydiinaye oo saa'ilkaa miyaad garanaysaa qultu qaal wuxuu yidhi fainahu isaga jibriilu weyaan ataakum idin yimid yucallimukum inuu idin baro diinakum diintii inuu idin baro way rawahu muslim wamacnaa talid aamtalid alamatu rabataha macneeda waxay tahay sayidataha sayidadeed ay dhasho wa macnaahu maxay tahy macneeda marka an taktura waa inay badata asaraari gabdhaha surada ah oo mxuu aha saraarida ah oo mxuu aha addoomaha la leeyahay inay bataan xataa talida ilaa ay ka dhasho alamatu addoontii assuriyatu ee ninka mxuu ahaa sayidkeeda uu u galmoonayey bintan gabar ay dhasha lisayidiha sayidkeeda gabar uu dhalay ay adoonta dhasha wa bintu sayidi ninka sayidka gabadheedana gabadhiisana cafwan fii macna sayidi sayidka ayla macnata sayidkii haddii gabadha uu sayid dhalay ayadna sayid sayidkeeda yuu sayid u yahay hooyada gabadha hooyadeed marka sayid mxuu ahaa sayidatun liummiha weyaan wa qiila hayra wlcaalatu caaladan alfuqara wey waqowluhu maliyan maliyana ay zamanan awiila wakana dalika alaaa saddex maalmood buu ahaa weyaan xadiidka w lixdanaad can abi darin waxaa laga warjida bn junaadata radia allahu tacala canhu abi cabdiraxmaan mucaadi bni jabl radi allahu canhum can rasulilah waxay ka wariyeen qala wuxuu yidhi nabigeena ittaqi illaha war alla ka baq xayumaa kunta meel alla meeshaad joogtid waatbic waxaad raacisaa asayiata xumaantana alxasanata wanaag raaci tamxuha way taraysaa wakhaaliq inaas dadkana kula dhaqan bikhuluqin dhaqan iyo abicad xasani wanaagsan rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasan xadiku waa saix weyaan xadiidka laba iyo lixdanaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi kuntu waxaan ahay khalfa nabi nabiga ayaan ka dambeeyey yowman maalin faqala wuxuu yidhi ya qulaam walwiilow inii aniga ucallimuka waan ku baraya kalimaatin erayaal ayaan ku baraya wan wanaagsan ixfad illaha alla xifdi yaxfadka ha ku ilaaliya ilaahay waajibaadkiisa iyo awaamartiisa xifdi yaxfadka adigana ha ku ilaaliyo oo diintaada iyo adduunkaadaba rabbi ilaaliyo weyaan ixfad illah war alle xifdi tajidu waad helaysaa tujaahaka hortaada hortaada rabbi ka oo wax alle waxaad u tallaabaqaata rabbibaa meel fiican kugu aadinay kugu toosina weyaan idaa sa'alta haddii aad wax fas'al illah alla weydiiso wa ida istacanta haddii aad kaalmo dalabtana fastacin billahi alla ka kaalmo dalab waclam waxaad ogaata ana alummata ummadda low ijtamacat hadday kuu ururaan ay kuu kulmaan calaa an yanfacuuka inay kugu taraan bishayin shay lam yanfacuuka kuguma tari karaan ilaa bishayin shay oo qad katabahu allahu laka alla ku kuu qoray wixii ay ku keenaan oo inta isu tagaan ay kuu keenaan intaan baan kuu garanay waxaasaan kuu soo qabanay ilaahay wuxuu kuu qadaray wey wax kale maahan wain istamacuu hadday mxuu ahay kuu kulmaan calaa an yaduruuka ay ku dhibaan oy ku dhibaateen bishayin shay lam yaduruuka kuguma dhibaatayn karaan ila bishayin shay qad katabahu allahu caleyka allahu muxuu ahay kugu dul qoray ruficat alaqlaam qalamyaal kor baa loo qaaday wa ujufat isuxufu xanshaoyinka wax lagu qoran waxa way qalaleen weyaan rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan waa xadiid saxiix ah xadiidkan waa xadiidka ugu qiimaha badan xagga muinka muminka ah itmiinaan iyo xasilooni uu ka helaa weyaan risiq miyaad rabtaa ummadda waxbaha aggooda ha u raadin amni miyaad rabtaa ummadda aggooda ha u raadin ma waxaad rabtaa muxuu ahaa eh, wax kale oo khayr ah ha u raadin ma waxbaad ka baqi bini aadan ha ka maangelin rabbi xaggiisa aad itminaan muminka marka itminaan aad weyn bu xadiidkan ka heli sida dhabta ah waana xaqiiqa cali bn abi aalib radia allahu tacala anhu arda wuxuu aha wuxuu dhihi jiray ma waxaad iga baqdingelinaysaan maalin maanta waa laba maalmood u yah xaalkaygaba maalin aan lii qadarin inay wax igu dhacaan wax kasta ood samaysaan iguma dhici karta maxaan ka baqi marka iyo maalin lii qadaray inay waxaan igu dhacaan wax kastoon sameeyo miyay iseegayaan waa maya lidalika wuxuu dhihi jiray ani labada maalmood maanahay maalin aan waxba lii qadarin waxaan ka baqa ma jiraan maba lii qadarinba iyo maalin lii qadaray oo wax kastoon sameeya aanu ka badbaadaynin wabilahi towfiiq halkaasa baabka ku xiran dhhi jir radi allahu tacala anhu arda la yaab le imaanka noocaas waa iimaan cajiib ah wa fii riwaayati riwaayadna waxaa ku sugnaa hayr tirmidiy tirmidi usan warinin oo dad kale ay wariyeen ixfad illaah alla xifdi tajid waxaad galaysaa amaamaka hortaada tacaraf gara ilallah alla weyne firahaai markaad barwaaqada ku suganta ilaahay garo oo ilaahay muxua ah ateec oo ilahay ka dambeey oo ilahay awaamartiisa yeel yacrifuka xukuu garta fi shidati markaad muxua ah dhibaatada la kulanta weyaan waclam waxaad ogaataa ana maa akhtaaka wix ku gafa lam yakun inaynan ahayn liyusiibaka mid kugu dhaca wa ana maa asaabaka wix ku asiibana oo kugu dhacana lam yakun maa aynan ahayn liyukhtiika inay kugafto ku gafto ma ahaynin weyaan waclam waxaad ogaataa ana nasra gargaarka maca asabri sabar buu la jiraa markaad sabarta ilahay gargaar buu ku siinaya wa ana maca alfaraji wa ana farajka iyo mxuu ahaa fayditaanka oo kurbada lagaa faydana maca alkarbi markay kurba kugu dhacda ayay la jirtaa weyaan waa isla socdaan wa ana maca alcusri culaysana waxaa la jira yusran um, fudayd baa la jira weyaan marba haddii aad culays aragto fudayd filo haddii aad kurba aragto faraj fila haddii waxaa weyaan um, aad sabartana nasri gargaar filo weyaan xadiidka iyo saddex iyo lixdanaad waan anas bn malik radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi inakum adinka la tacamaluuna waxaad camalfalaysaan ood qabanaysaan amaalan acmaal baad qabanaysaan acmaashaasoo hiya iyadaba adaqu ka fudud oo ka sahlan oo ka dabacsan oo ka jilacsan fii acyunikum indhihiinna marka la fiiriyo min ashacri timaha mxuu ahay ka dabacsan oo ka khafiifsan weyaan adinka indhihiin markaad fiirisaan dembigaad samaynaysaan ee acmaasha iyada tinoo kale ad aragtan tin maxay sheegi ma tinba wax ka cilmi kunna annaga waxaan ahaynay nacuddaha ku tiriyo oo ku xisaabiyo nacuddaha ku tiriyo oo ku xisaabiyo calaa ahdi rasuuli rasulka al waqtigii sala allahu alay wali waslm zamankiisi min almuubiqaati waxyaabaha halaaga oo waweyn ayaan ku tirin jirnay adinkan waxaad u haysataan tin oo kale tin maxay kaa dhibeed leedihiin nacam rawahu lbukhaari wa qaala wuxuu yidhi almuubiqaatu almuhlikaatu waxyaabaha halaaga weeyaan xadiidka afar iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala canhu can nabi nabi wuxuu ka wariyy sal alla ly slam qala nabi wuxuu yidhi ina allaha alla weyne tacala koraya qaara wuu qiirooda hayra wuu qiirooda rabbiga subxaana wa tacala wa hayratulahi qiirada allana an yatiya inuu la tago wey la imaado almaru qofkuu la imaado maa xarama allahu caleyh wuxuu ilahay ka xaram yeelay ilah wuu qiiroonaya annaga sooma qiiroon sidaas oo kale rabbigan subxana wa tacala wuu qiiroodaa laakin kiiratun yani taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa kibriyaaihi wa sulaanihi daat ilahay daata soo mal daatbuu leeyahay bini aadamkana muxuu leeyahay daat buu leeyahay laakiin daatada bini aadamka daatada alle daatun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulطaanihi wa kibriyaahi wamalakuutihi waqul maa turiid min ahanai cala allah caza wajal marka kiirada marka laga hadla ha u fahmintan mxuu aha tacbaanka annaga agteena bini aadamka ha u fahmin abadan yakhtalif tamaama taliiq birabbina tabaaraka wa tacaala marka weligaa marka sifo alla la sheego adiga tan bini aadamka hala soo aadin waa baab kale waa tu alla u qalan subxana wa tacaala ilahi subxana wa tacala ugu hadlaa ma hadalkaadoo kale xuruufta iyo kalimaadka iyo lisaankii carabki abadan maskaxdaada waxaas yay weligaa kusoo dhicin hadday kusoo dhacdo mushabih baad noqonaysaa waa taliiqu birabbina tabaaraka watacaala walayrau bifat ayni waasluha alanafu weyaan waxaa in laga santaago oo la naca weyaan asaadisu cafwan xadiidka shan iyo lixdanaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda xadiidka dheer ah weyaan dhexdaa la dhoogsada oo aan ka dhacayna insha allah caza wajal waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda anahu abu hurayra samica nabiya nabiga ayuu ka maqlay sal allahu aleh ali waslm yaquul nabiga noola ina alaaatan saddexoo min bani israiil reer bani abrasa nin baras qabo iyo wa aqraca nin bidaar laho timihii ay waxba ka oolin eber ah, iyo wa acmaa iyo qof indhoolo ah muxuu ahaa caqli badan baa lagu sheegaa beryahanoo xabaha naceen dadka bidaarta la yidhahda qofka bidaarta lah maasha allah waxaa la yidhi badan ka buuxo caqligaasaa ka buubiyey saasay yidhahdaan laakiin diraasada xadiidka oo marna waan akhriyey waxay leeda waxba kama jiraan waa khuraafaad warkaas <laughs> nacam araada allahu alla wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaamo fabacaa ilayhi malakan malag buu usoo diray faataa abrasa waa iska mxuua wax caadi aho qofka ama timaa u yeelan kara ama saraxu yeelan kara ama timalaan noqon kara waxba kuma xirno waxaas wax iska caadi weyaan faataa muxuu u tagay alabrasa qofkii barastaqab u tagay malagii faqala wuxuu yidhi ayu shayin shaygeeba axabu ilayka agtaada loo kala geceli bani adduunka iyo jildun ji eh, mxuu ahaa eh, jirdun maqaar harag xasanun wanaagsan oo wayadhabu iiga taga canii aniga alladii kan qad qadaranii annaas dadka igu kohdeen igu mxuu ahay qurunsadeen aad iga taga weyaan jirkaygii iyo maqaarkaygii iyo mxuua midabkaygii inuu isoo noqdo wanaagsana taasaa igu anugu jeclahay famasaxu gacantu saa u mariyey fadahaba canhu qadaruhu qurunkii wixii la qurunsanaya ilahi wuu ka tagsiiyey wa uiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan aad wanaag badan o faqala wuxuu yidhi waayu lmaali maalkiiseeba axabu ilayka aad ugu jecel badan tahay qaala wuxuu yidhi alibilu geel baan u jeclahay o qaala wuxuu yidhi albaqaru loo baan u jeclahay shaka raawi raawiga ayaa shakiy fa uctiya waxaa la siiyey naaqatan hal oo cusharaa'a ee uur ah muxuu aha riman ayaa la sii weyaan fa qaala wuxuu yidhi baaraka allahu laka fiiha allah ku barakeeyo fa ataa wuxuu u tagay alaqraca kii muxuu ahaa timala-anta ayuu u wayadhabu iga tag canii aniga haada kan aladii qad adarani naas bidartaan idhibtay ina iga tagto weyaan dhib malaata famasaxahu kadibna saasuu umasaxay fadahaba canhu ka tagay oo mxua timihii ilahi soo bixiyey uciya waxaa lasi shacran tima oo xasanan wanaagsan qala wuxuu yidhi fayu maal maalkiiseeba axabu ilayka aad ugu kalgaceylo badantay qala wuxuu yidhi albaqru lo fauciya waxaa lasiiy baqaratan neef lo ayaa la siiy oo xaamilan uur ah faqala wuxuu yidhi baaraka allahu laka aab ilayka maaad ugu kalgacayl badan adunka maaad u jecesha ugu kalgacayl badan tahay qal wuxu an yarud allahu ilaya inaad rabbi iisoo celiyo bal fiiri ninkan an yarud allahu ilahay buu u tiiriyey an yarud allahu inaad rabbi iisoo celiyo ilaya aniga basari araggayga fa ubsir annaas dadka an arka famasaxahu markaasuu masaxay farad allahu ilahay basrahu araggiisu ilahay u soo celiyey qal wuxu yhi fa ayu lmaali maalkiisa hebaa axabu ilayka aad ugu kalgacayl badan tahay qal wuxu hanamu ari fa uiya waxaa la shaatan neef ari oo waalidan ee uur ah faantaja haadaani labadii geela kii la siiyey hasha la siiyey iyo kii looda la siiyey faantaja way ka dhashadeen haadaani labadaas wawallada haada kana neefki ayuu ka dha antajada waxaa loo isticmaalaa geela iyo looda walladana waxaa loo isticmaalaa ariga intaas waa waa dhalitaanka anaga dhalitaan maanahna ka dhalitaan magac kalaan u sheegna ya ma kala duwan yihin annaga waa isku marka loo fiiriya luqadda carbeed ingiliishka iyo sawaaxiliga iyo soomaaliga iyo luqadahan cajamka oo dhan marka loo barbariga muxuu ahay luqadda carbeed luqa alcarabiya haniya halkii shay ayaa waxaa laga yaabaa in toban macno magac loo yeela halkii magacna toban shay in loo isticmaalo laga yaaba naam walada hada fakaana lihada waxaa usugnaaday waadin waadi oo min alibil wax aad u badan walihada kana waadin waadi oo mxuah lo ah walihaada waadin min alhanam wax aad u tiro badan oo lo geel ayaad nin walba la sii nin walba mxua neefkeed ilah u barakeeyey kow uma inahu ataa uma intaa kadib inahu malagii ataa wuxuu yimid alabrasab kii barasta qabay fii suuratihi wayaatihi sidii asaga u ahaa maalinta hore barasti isagoo qaba oo sidii ah oo ln ayuu u tagay faqaala wuxuu yidhi rajulu ay ana aniga rajulu nin baana miskiinun miskiin ah kow qad inqaacat waxay la go'day biani alxibaalu xerkihii baa ila go-ay oo waxaa sahaydii baa iga dhamaatay wayn fii safari safarkaygan falaa balaaqa gaaritaan lii ani ima sugnaan yowma maanta ilaa billahi alla inaad i gaarsiiyo bika adiga inaad meel i gaarsiisa mooyina tala kalama taalo asaluka waxaan ku weydiisanaa biladii alihi actaaka ku siiye allawna midabka alxasan wanaagsan iyo waljilda haragga alxasan ee wanaagsan iyo walmaala xoolaha ku baciiran hal baan neef geel ritigu baan ku baciiran riti atabalaqu bihi aan ku gaara oon ku jidmara fii safari safarkaygan faqala wuxuu yidhi alxuquuqu kaiira uquuqdu waa badantaniyo xoolahan xuquuqda lagu leeyahay way badan tahay fa qaala wuxuu waaba anoo arifuka ku garna ninku garanaya ninku garna waxaad uga egtahay alam takun miyaadan ahayn abrasa mid baras qaba oo yaqdaruka yaqduruka aw ku qurunsad annaas dadka soo maadan ahayn faqiiran weliba muxuu ahaa faqiir alla uu ku xoolahan iyo midabkan wanaagsan iyo wanaaggan fa qaala wuxuu yidhi inamaa waridtu waxaan ka dhaxlay hada almaala maalkan kaabiran an kaabir kaab kaab ayaan xoolaan ka dhalay warnamiho raggii masaakiinta ah ahay oo yeeshayo marka wax laidin weydiisto baasha wax la sii ya xaqiiqatan waa baabkan oo kale la socda maxaan ahaynay horaan maxaan haysanay waad garanaysaan ilahay baa subxana wa tacaala mana calayna marka baabkan isagaa aad ha loo ogaada nimiyo ya alamajidka yatiiman wawajadaka daalan wawajadaka caa'ilan fa aqna marka xaqiiqada saas markaasa wuuu yii walidtu hada aabira an aabir faqala wuuu yidhi in kunta haddii aad tahay mid beenaala ah fasayaraka allaahu wa ilaahay ha kuu oo kugu celiya ilaa maa kunta sidaad ahayd sidiiaa laga dhigay marka markiiba tabtii u rogmay wa ataa wuxuu yimid alaqracakii muxuu ahaa bidaarta lahaa oo timalaanta ayuu yimid fii suuratii suuradiisii isagoo bidaarlah oo muxuu ahaa sidii ah iyo hay aad u rafaadsan oo miskiin ah. wuxuu yidhi mila maa qaala lihaada hadalka uu muxuu aha ku yidhi baraska qabay ayuu ku yidhi miskiin baa naho ibn sabiil baa naho waradaatanah ma ilaa dalika waradda calayhi wuxuu ku radiyey mila hada mila raddi hada kan siduu asna ugu jawaaba ugu jawaabo weyaan faqala wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay kaadiban fasayaraka allahu allaha ku ehaysiiya oo allah kaa yeela kugu celiya ilaa maa kunta sidaad ahayd waatalama kii indhoolay u taga marka ninka wanagsana waaka fii suuratii suuradiisi isagoo indhoolay wa hayatihi hay-adiisii faqala wuxuu yidhi rajulun nin baana miskiinun miskiin wabna sabiili musaafir baan ahay inqatacat bi alxibaalu jidk muxuu aha xirkihi ila go-ay fii safari safarkayga falaa balaaqa gaaritaan ligii ma sugnan alyowma maanta ilaa bilah alla uma bika adiga inaan kaa helo muxuuah jidmar mooyaan asaluka waxaan ku weydiisanaya biladii alihi baan kuu weydiisanaa radda calayka basaraka araggaada kuu soo celiyey shaatan neef arig baan ku weydiisanaa atabalaqu biha fii safari safarkaygaan ku meel gaaro oo safarkii gaarsiiso weyaan faqaala wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahay acmaa mid indhoolo ah faradda allaahu ilahay baa ii soo celiyay ilay ani basari araggaygu iisoo celiyey ninka loo bahanya kan weyaan fakhud qaada maa shita waxaad wadac ka tag maashiita waxaa doontaan ka tag kulli haddaanad kaxayso fawallaahi baan ku dhaartee laa ajhaduka kuguma dhibaayo alyowma maanta bishayin shay kuguma dhibaayo kaama celinaayo akhadtahu aad u qaadatay lilaahi ilaahay dartiisa aad u qaadatay wallahi inaanan kaa reebaynin faqaala wuxuu yidhi lilaahi allaweyne caza wajal caza muxuu ahaa sharaf badnaaye oo haalib ahaaye wajalla weynaaye weeyaan faqala wuxuu yidhi amsik maalaka maalkaada iska haysa fainama btuliitum waa laydin imtixaamay faqad wasakhita wuu u carooday calaa saaxibayka labada saaxibin wuu carooday muttafaqun calayh wanaaqat cusharaau bidami lcayni caynka oo la godo iyo wafatxi shiini shiinta oo la kordhabo iyo wabalmadi cusharaau la yidhah oo la mado hiya alxaamilu waa tan uurka weeyaan oo rimiyada ah qowlu wuxuu yidhi antaja qowlu hadalkiisu antaja uu yidhi wa fii riwaayatina fanataja macnaahu tawallaa nitaajaha dhalitaankeeda ayuu muxuua u istaagay inuu ka dhaliyo wanaatiju linaaqati kalqaabilati lilmarati qofka hasha ka dhalina waa qofka haweenayd umali sidoo kale weyaan wuxuu fasiraya sheekh wa qowluhu walada haadana huwa bitashdiid ilaami laanta oo la shida ay tawallaa wilaadataha inuu ka dhaliyo istaaga weyaan wa huwa bimacnaa antaja fi naaqati hasha ka dhalinteeda ayuu la tooyahay walmulidu muulidu qofka wax dhaliyo oo canuga ka dhaliyo bini aadamka iyo wanaatiju neefka geela qofka ama looda iyo walqaabilatu cafwan almuwalid waa ka neefka ariga ka dhalina iyo wanaatiju ka neefka geela ka dhalina iyo walqaabilatu haweenayda umalaysada bimacna waa isku macno intaba nacam laakiin haadaani labadan oo muwalidkaa iyo muntijka ah lilxayawaani baa loo adeegsadaa xayawaanka wadaaka kana oo qaabiladana liayrihi muxuu ahaa waxaa loo adeegsadaa mxua biniaadamka wa qowluhu inqaacat bi alxibaalu hadalkaas wuxuu la jeedaa huwa bilxaai lmuhmala walbaai almuwaxada ay ilasbaab jidkii ayaa iga go'ay weyaan sababtii ay iga dhammaatay waqowluhu laa ajhaduka macnaahu laa ashuqa calayk kuma dhibaayo weeyaan fii raddi shayin shay inaan kaa radiyo on kaa reebo taakhuduhu aad qabata aad qaadato aw tutlubu aad alabto min maali maalkii ka mid weyaan wa fii riwaayat buhaari laa axmaduka kuguma mahadinay bilxaai muhmala wlmiimi wamacnaahu laa axmaduka kuguma mahadinay bitarki shayin shay ka tegitaankii oo taxtaaju ilahi aad u baahanta weyaan kamaa low qaala siduu yidhi koolo koolo ay la too tahay laysa ma ahanin calaa tuuli lxayaati nolosha dhirirkeeda nadamun shalayta ma lahan weyan ay calaa fawaati tuulihaa dhirirkeeda tegitaankeeda weyaan xadiidka lixdan iyo lixaad nabi yacla shadaad ibn aws radi allahu tacala anhu can nebi sal l sl qal wuxu yidhi alkayisu qofka caaqilka ah oo qiimaha badan man daana qofkii xisaabiya nafsu naftiis xisaabiya weeyaan wa camila u shaqaysta limaa bacda almowti mowtka gadaashu shaqaysta walcaajizu qofka caajislowga ah man weeyaan atabaca raacsiiyey nafsahu naftiisa hawaaha hawadeeda raacsiiyey wa tamanaa tamaniyey cala allah alla weyne alamaani mxuu ahay inuu wax malaysto oo fulan baan iska heliyo saasaan heliyo saasaan heliyo diiloon ka jiro weyaan rawahu tirmidi waqala xadiidun xasan waqala tirmidi wagayruhu min alculamaai macnaa daana nafsahu ay xasabaha dacafahu xadiidka waa xadii daciif marka macnihiisa waa macno qurux badan laakiin waa daciif xadiidku muxuu ahaa qabla alakhiir toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu anhu arda qala wuxu hurayra qala rasul lah rasulka wuxuu yihi sal allahu alay waslam min xusni islaami muxuu aha islaamka ah, wanaagiisa waxaa ka mid ah tarku inuu iskaga taga maalaa yacnihi wix asaga aanan khusaynin wax adig ay waxba kaa gelin shawriyaako waxa la yidhahda adiga waxaan shuqlaad ku lahayn maa maxoo geli xusn islaam ilmara tarku maalaa yanihi xadiidan xasan weya rawahu tirmidi waayruhu waa xadiis saxiixa xadiidka u dambeeyo sideed iyo lixdanaad can cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda an nabi nabig wuxuu ka wariy sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi laa yus'alu lama weydiiye alrajulu ninka lama weydiiye fima daraba imra'atahu haweenaydiisa duu garaaca maxaad u garaacda islaanta lama dhaha weeyaan rawaahu abu daawuud waayruhu waa xadii daciif isna hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi rasuuli mustafa